acuudu billahi isami alcaliim min ashaytaan rajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilah wthanaa lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam allahuma callimna maa yanfacuna wanfacnaa bima callamtana wazidna cilma watuqan yaa kariimu yaa latiif allahuma salli wasalim wabaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin baabu maqfuudaat alasmaaya asmaada kuwooda la hoos dhigay waa darsigeena afartanyo saddexaad Eh, afaraad miya afartan iyo afaraad ee kitaabkeena qadrunada yukhfadu lismu ima bixarfi jarin mushtarakin huwa min wailaa wacan wacalaa wafii wlaam wlbaau lilqasami wagayrihi aw muqtasin bidaahiri wahuwa ruba wamud wamund wlkaaf waxataa wawaaw lqasam wataaw sheikhu wuxuu yihi raximahullahu tacaala lamaa goortii inqadaa uu soo dhammaaday alkalaamu warkii calaa dikri lmarfuucaati iyo walmansuubaati ku saabsanaa sharactu waxaan guda galay fii dikri lmajruuraati hoos dhiga sheegidiisii waqasamtu waxaan u qeybiyey almajruura kan la hoos dhigay ilaa qismayni baan qeybiyey <clears throat> majruuru mid lagu hoos dhigay bilxarfi lagu hoos dhigay wa majruurun iyo mid lagu hoos dhigay bilidaafati lagu hoos dhigay wa waxaan ku bilaabay bilmajruuri kii lagu hoos dhigay bilxarfi lagu hoos dhigay li'annahu maxaa yeelay al aslu weeyaane awalan almajruuru bilxarfi walxarfu xarafka alxuruufu xuruufta aljaaratu ee wax hoos dhigaa cishruuna weeye xarfan oo xaraf asqadtu waxaan ka riday minhaa cishriintii waxaan ka riday sabcatan baan ka riday wahiya sabcada aan hadda aanan sheegi doonin buu ku leeyahy soo cishriin ma aha sabcan sheegi doonin oo sabcada sheegi doonin maxay tahay khalaa weeye wacdaa weeye waxaashaa weeye walacalla weeye wamataa weeye wakay weeye walowlaa weeye wa inamaa in kale maahan asqadtu waan riday oo waan joojiyey inaan ku soo diro baabul makfuudaati afar toddobadaa xabo minhaa athalaathat al uwal wa inamaa in kale maaha asqadtu waan riday minhaa toddobada xaggeeda ahalaaata aluwala saddexda hore waxaan u tuuray liannii maxaa yeelay dakartuhaa waxaan kusoo xusay filisitnaai baan kusoo xusay sidaa daraaddeedna faistaqnaytu waan ka kaaftoomay bidaalika faistaqnaytu waan uga kaaftoomay bidaalika kaa aan soo xusay an icaadatihaa inaan hee soo celiyo wainamaa asqadtu waan riday alarbacata albaaqiyata afarta hadhayna isuduudyaha inay shaad yihiin baan u riday wadaalika arrinkaasna lianna lacalla lacalla laa yajuru maba ku hoos dhigaan biha lacalla ilaa cuqaylu mooyaan reer cuqayl qaala shaaciruhum wuxuu yidhi lacalla allaahi fadalakum calayna bishayin ana ummakumu shaliimu lacala allaahi allah ayaa fadalakum idinku fadilay calaynaa idinkorkayaga fadilay bishayin shay idinku fadilay yacni hadduuba alla shay idinku fadili lahaa yacnii wuxuu rabaa inuu cay ammaan oga dhigo horta ilaahay idinma fadilina hadduu alla idin fadili lahaaba wuxuu idinku fadilay anna ummakum hooyadin inay tahay shariimu tahay shariim waxaa weeye mid dhalnimadii joojisayoo labadii maxal ay isku dhegeen ama awdantay wey macnuhu marka nimankii wuu ku maagay wuu maagay lacalallaahi buu leeyahay marka maujeedaa lacalallaahi marka qolyahaasa qaba lacalayna wax hoos dhigi kadho wamataana laa yajuru biha ilaa hudayl reer hudayl baa mataana wax ku hoos dhiga qaala shaaciruhum shaacirkoodu wuxuu yidhi yasifa isagoo tilmaamaya asaxaaba tilmaamaya sharibnaa bimaai lbaaxri uma tarafacad mataalu shajin khudrin lahunna naiju sharibna daruurtu waxay ka cabtaa min bimaa'il baxri biyaha badda xaggooday wax ka cabtaa uma kadibna tarafacad korbee uga kacdaayo way ka fogaataa min mataalujajin hireer xaggood bay ka fogaanaysaa khudrin oo midabkaa leh lahunna hirarkaas way u lahunna daruurtaas ayadoo u usugnaatay na'iijun cod ay u sugnaatay weeyaan wuxuu tilmaamayaa soma dhaha nimanka baolsya ka shaqeeya roobku baddoo uumi baxday weeye tii buu tilmaamaya wuxuu ku leeyahay baddu roobku ilaahay subxaana wa tacaala baa uu talagalayoo baddaasaa bukhaar bixinayso umi bixinayso markuu umi baxuu cirka aado biyihiiyo kharaar oo magaranaysa saasa ah, ayaa markii samada uu galo ilaahay doonistiisa biyihiiba macaanaanayo markaasay ongodaysaa iyo adduun isku daraysaayo markaasa meeshu alla doonay ku da'aysaa saasuu ku leeyahay waa beed gabaygaansaa dhahaya moogta sharibna way ka cabaysaa bimaail baxri ay min maail baxri bay ka cabaysaa uma kadina tarafacna kor bay uga kacaysaayo way ka fogaanaysaa manyataa luulajin min luyaji nirar xaggeed khudrin oo midabkaale lahunna ay u sugnaateen la'iijun lahunna suxubtii baa la sheegayaa suxubtaasoo way fogaanaysaa uma kadibna tarafacna way fogaanaysaa wey oo ka fogaanaysaa basmeeshii lahunna ayadoo usugnaatay naiijun ay usugnaatay xagee bay ka fogaanaysaa mataa lujajin ay min lujajin marka muxuu ka daliishanayaa mataabaa xarfujar noqotay iyo lujaj hoos dhigtay wakaykayna laa yujaru biha laguma hoos dhigo ilaa maadii al istifhaamiyati mooyaane wax kalamaba hoos dhigtay iyaduna wadaalika fii qowlihim weeye qowlkoodii ahaa fii su'aali markii su'aal ay ka samaynaysa an cilati shay shayga sababtiisa lima lima suma tiraahdid yaa meeshaa lima dhihi jidhay ayaa kayfana gelin kartaa buu ku leeyahay kayfa mah haadaa ugu dambaysa waa sagte lima maadiina waa la soo gaabiyey lima baal marka lidii booskeedii baa kayfa la gelin karaa kayfa mah baa la dhihi karaa buu kuyidhi marka maadaasi waa istifhaamiya yani waxaas muxuu u dhacay wey macnu ayadana waxay yidhahdeen kaydu markay wax hoos dhigayso maa istifhaamiya keliya hoos dhigtaa qolaasaa tidhi walowlaa lownaana laa yujaru lagumaba hoos dhigo biha lowlaa ilaa damiira damiir mooyaane wax kalama hoos dhigto fii qawlihim oo kale weeye lowlaaya anigaalowlaaya iyo ka adigu haddaasan jiri lahayn oo kale lowlaahu asagoo hadduusan jiri lahayn wa huwa sidaani naadir waaye buu lowlaa inay wax hoos dhigto yaa waa naadir oo maxaa la arkaa inta badan maxaa la arkaa lowlaa he oo waxaa ka dambeeya mubtadii khabar noqdaan soo maahan lowlaa antum oo mawjuuduuna loo soo qadariyo mubtadii khabar ka dambeeya la arkaa laakiin in lowlaa xaraf wax hoosdhiga noqoto oo damiirka ka dambeeyo ka'da ama ha'da ama ya'da ee noqoto fiili waxaa meesha yaalla waa wixii mafcuuliya noqon jiray soo ma jeedaan waa wixii noqon jiray mafcuulka ama mudaaf ilayga ama majruurin bixarfijarka noqon jiray damiiradani ka aday yada iyo haada markii min lagu daro minhu soo majruusoo fi maxaljan ma ooli jirin minhudi waxaa booskii minta yaal buu kuleeyay lowlaa baamataal waa fahamta soomaa marka lowlaa baa xarfajar noqotayo haadaasna fii maxalli jar bay joogtaa buu ku leeyahay hoos dhigtay hee hee lowlaa baa hoos dhigtay laakiin inta badan maxaa la arkaa waxaan ka dambeeya inay mubtada iyo khabar qarsoon yahay soo maahan yaah qaala shaaciru baa wuxuu yidhi aw matbicaynayhaa min alhawdaji lowlaaka fii dalcaami lam axjuuji awmat waa ii ishaartay buu yidhi bicaynayhaa indheha iga ishaartay min alhawdaji hawdajka iyadoo ku jidha hawdaj waxa weeye ratiga ama awrka la dumarka wixii loo dhisi jiray oorka dushisaari jiray si magaranaysa xaggaas ay u galaan oo cadceeda iyo magaranaysa dadka ay isaga qariyaan marka wuxuu awmat way iga soo ishaartay bicaynayaha indhaheedii miila hawdaji hawdajkii xaggiisabay iga soo eegtaybet oo eegidaas dad bay ka baqaysaa yacan ayadoo iska fiirfiiranaysoo leh armaa lagu arkaa bay xaggaa ila iga soo dusisayo oo maxay lahayd lowlaaki hebelow lowlaaki adigu haddaadan joogi lahayn fiidal caami sanadkan lam axjuj ma soo xajiyeen sanadka xaj waxay u wax weeye adaanku ma socdee hee waxaan ogaaday inaa adigu xajka soo aaday sidaa daraaddeed ayaana soo xajiyey buu ku yiri lowlaaki markaas xaga ku daliishanaya waaya oo sibawey iyo culimo kala way qabaan marka beedkana ayagu daliil u yahay warka waa ku dhacay soo maa qolo kala waxay kaafkaasi booskii anta buu joogaayo mutadaweeye howlahaas gaaray waa fahamteen soomaa laakiinse sibawey raggiisaas ilaahay wa ankara almubaridu wuxuu inkiray asagu isticmaalahu lowlaakeena hee xarfujar noqoto wuu inkiray wahaada albeytu beytkan iyo wanaxwo wixii lamida mida xujatun weye lisibaweyhi uu leeyahay calayhi loogu xujaynayo weeye mubarid waalakharu waxaa ku badan filcarabiyati ku badan lowlaa ana iyo lowlaa anta iyo lowlaa huwa baa ku badan oo markaa maxaa weeye mubtada khabarkiisuu qarsoon yahay lowlaa antum mawjuuduuna lakunnaa mu'miniina wey macnuhu watanqasimu way qaybsantaa alxuruufu xuruufta almadkuuratu lasoo xusay way qaybsantaa ilaa maa midbay u qaybsantaa wadaca loo dejiya calaa xarfin waaxidin hal xarafa kooban wa huwa kaan xarka xarafo kooban khamsatun weeye alwaawu weeye walbaa-u weeye wallaamu weeye walkaafu weeye wataawu weeye wamaa kiiba u qaybsantaa wadaca loo dejiya calaa xarfin loo dejiya wahuwa arbacatun wey min weeye wacan weeye wafii weeye wamud weeye wa mud weeye mhm wamaa wadica ee kii loo dejiyay calaa alaaati axrufin wahuwa alaaatun weeye ilaa weeye wacalaa weeye waa mundu weeye wamaa kii wadica loo dejiyay calaa arbacatin wahuwa xataa weeye khaasatan watanqasima aydan xuruuftu waxay u qaybsantaa ku laabanaya ilaa maa yajuru wixii hoosdhigaya addaahira hoosdhigiya duuna almudmari damiir aan hoosdhigin yacnii xarfu jar aan daahir mooyaane wax wahuwa sabcatun weeye alwaaw weeye wataau weeye wamud weeye wamundu weeye waxataa weeye walkaafu weeye waruba weeye suma jeed intaas damiir ma hoos dhigaan tacda taka ma jidho taka iyo tahu iyo tanaa ma jidho waa fahm soomaa wamaa yajuru iyo wax hoos dhiga addaahira hoos dhiga iyo walmudmarana hoos dhiga wahuwa albaaqi waa inta soo hadhay uma kadibna kiiba horaa si kala gurayaay alladii midka laa yajuru aan hoos dhigaynin ila daahira aan hoos dhigaynin yanqasim wuxuuasna u qaybsamaa buu ku yidhi sheikhu raximah tacaala ilaa wuxuu u qaybsamaa ilaa heede muxuu qaybsamaa ilaa ma wuxuu qaybsamaa ilaa mid ilaa maa laa yajuru waxaan hoos dhigan ila zamaana waqti mooyaane darfu zamaan keliya hoosdhigaya waqti keliya hoosdhigayaa yani wax waqti suniya hoosdhigayaa wahuwa mudweye wa mundu weye taquulu maa ra'aytuhu ma arag mud yowmayni aw mud yowmi ljumucati mud xaraf isim waqti tusinaya mooyaane isim kale hee isim kaleh ma hoos dhigaysa weeyaan waaya iyo wamaa mid laa yajuru aan hoos dhigan ila nakiraati nakira mooyaane wax kalaan hoosdhigin wahuwa ruba wey taquul waxaa dhahaysaa ruba rajulin saalixin iyo wamaa mid laa yajuru aan hoos dhigan ilaa lafda aljalaali aan hoos dhiginin waqad yajuru lafda rab lafdaljalaale waxaa hoos dhiginin wey marka lafdajalaalihiibaa dee allah way lafdajalaal sheegaye haddana waqad yajuru inuu hoos dhigtaa dhici karta lafdahee rabbina way hoos dhigi kartaa mudaafan xaalu yahay rabbigu mid loo tiiriya alkacbadi loo tiiriyey oo tarabbi lkacbati in la yidhaahdo waqad yajuru inay hoos dhigto ayaa dhici karta lafda raxmaani inay hoos dhigto taraxmaan in la yidhahdo wahuwa taa weeyaan qaala allahu tacaala watallaahi laakidanna asnaamakum watallaahi laqad aaharaka allaahu calayna wahuwa kaiirun saan ayaa badan allah ina raacda ayaa hee ayaa badan wahuwa qaaluu waxay yidhahdeen tara kacbati la afcalanna kada wahuwa qaliilun wayarta waqaaluu waxay yidhahdeen taraxmaani la afcalanna kada wahuwa aqalu ayadaa ka sii yar wamaa yajrii wamaa yajuru waxa hoosdhiga kulla daahirinna buu u qaybsamaa weye wahuwa albaaqo inta soo hadhay toddobadiisu garamaysaan daahirka hoos dhigayey hal mid maxayd zamanka hoos dhigtaa hal midna ismigna kiradaa hal midna lafdiga jalaalaha inta soo hadha daahirkao dhan ba hoos dhigan wmacnu markamakudhacay waaya waaya almajruuru bilidaafa idaafada kii lagu hoos dhigay aw biidaafatin ila smin calaa macna laami ka ghulaami zaydin aw min ka khaatami xadiidin aw fi kamagri leyli watusamaa macnawiyatan liannaha litacriifi aw takhsiisi aw biidaafati lwasfi ilaa macmuulihi kabaalighi lkacbati aw macmuuri daari waxasni lwajhi watusamaa lafdiya liannaha limujaradi takhfiif mas'ala fudud weeye masaladana dushaanoo ka maraynaa waaya waqtiga ma qaban waqtigii wuu iska taaganyah lamaa goortii faraqtu aan dhameeyey min dikrilmajruuri aan dhameeyey haye lamaa goortii faraqtu aan dhameeyey min dikrilmajruuri aan dhameeyey bilxarfi lagu hoos dhigayey nala socotaa sheekh maxamed sharactu waxaan u gudagalay fii dikri dikrilmajruuri kii lagu hoos dhigay bilidaafati lagu hoos dhigay xusid aan xusayo waqasamtu waxaan u qeybiyey ilaa qismayni baan u qeybiyey axaduhumaa waxaa weeye allaa yakuuna inuusan ahayn almudaafu mudaafu sifatan sifa waa inuusan ahayn mudaafku walmudaafu ilayhina macmuulan lahaa mid sifadaasi ku camalfalaysa sifa maxaa laga wadaa wakaaca ismu faacil iyo ismu mafcuul iyo shifa mushabahay hawlihii wey waa inaysan horta mudaafka kuwaas ahayn kan ka dambeeyana waa inaysan ku camalfalin haye xagga maxaa ka soo baxay haddii si ay yihiin la geray soo maahan haddaysan ahaynna waa tan wayakhruju waxaa ka baxaya min daalika mas'aladaas mudaafku inuu sifo yahay kanka mudaafileyguna ku camalfalay waxaa ka baxaya alaaa suwarin saddex suuradood baan soo hoosgelayn wey kow an yantafiya alamraani labaduba meesha inaysan joogin labaduba hee inaysan meesha joogin waaya macan tusaalaka ulaami zayd qulaam sifa maya yaah maya zaydna macmuul qulaam oo faacil ama mafcuul u noqonaya miyaa maya marka qulaamu zayd sifana maaha mudaafku kan dambana macmuul maaha sifada tilmaanta marka shardigaas way ka baxday miyaysan ka bixin kow an yakuuna mudaafu sifa mudaafkiibaa tilmaan ah ismu faacil ah tusaale ahaan laakiinse walaa yakuunu lmudaaf ilayh mudaaf ilayhu ma ahan macmuulan litilka sifa sifadaa mid hee ku dhaqmaya maaha faacilna uma noqonay mafcuulna uma aha tusaale kaatibi lqaadii qaadiga kii wax u qorayey haddaan kaati ficil ka dhigno kataba aan dhahno kataba haddaan dhahno qaadigan wax la qorayo miyaa yaa ilaan kaati maxaa u qarsoon huwa soo kataba haddaan dhahno ma kii la qorayaba kataba alqaadiya qaadigii buu qoray musoxga marka macamuul miya u noqon kartaa laakiinse mudaafku muxuu yahay mudaafku muxuu yahay sifo shardigee meesha ka maqan markaa walmudaafu ilayhi macmuul saddex an yakuuna almudaaf ilayhi macmuulan lilmudaaf ka kaasibi ciyaalihi wa kaasibi ciyaalihi iyo kii ciyaalkiisa u shaqaysanayay haddaan dhahno mafcuul ka dhiga ay yaksibulciyaala ciyaalka shaqaysanaya ma dhihi karnaa kasaba yaksib haddaan ficil ka dhigno ciyaalka shaqaysanaya ciyaalka ma la shaqaysta <laughs> marka caamil uma noqon karo yacni macnaa ahaan baa loo diidayaa ma fahamte aali waxa weeye an yakuuna almudaafu mudaafku inuu yahay macmuulan mid ku camalfalay lilmudaaf ilayh eeg mudaafku wuxuu ku camalfalay mudaaf ilayhi shardigee buuxsamay shardigee buuxa sheeganka buuxa ka akhriya meesha almudaafu ilayhi kaasaa buuxsan sooma laakiinse walaysa almudaafu sifa mudaafusa sifa ma aha sifa maxaa soosgelaya ism faacil ism mafcuul sifa mushabaha soo ma aha de marka tusaalaha fiiri darbullisi darbullisi garaacidda tuuga ay hee daraba lisa weeye ay hee ay daraba allisa waa masdar loo tiiriyey mafcuulkii waa fahamsomaan darbu waxay ku camalfalaysaa alis oo waa waxaa loo tiiriyey mafcuulkeedi baa loo tiiriyey marka darab mudaaf allisna mudaaf ileewe laakiinse darabidani wasfi ma aha wasfi miyaa shardigu muxuu ahaa mudaafka inuu yahay yaa sheikh mudaafka inuu yahay sifo inuu yahay ama wasfi inuu yahay saddexdaa marka mid ka mid a ah haddae aragtid shuruudan tilmaamahan soo socda ayuu qaadanaya wahaadihi alanwaac wahaadihi tanoo al anwaacu ee noocyada kulluhaa dhammaanteed tusamaa waxaa loo magacaabaa alidaafa loo magacaabaa fiiha waxaana ku jira idaafatun baa ku jira macnawiyatun idaafa macnawiya wax loo yaqaan baa ku jira idaafa macnawi maxaa laga wadaa waatan wadaalika arrinkaasi maxaa idaafa macnawi loo yahay liannahaa tufiidu waxay faa'iidaynaysaa amran macnawiyan bay faa'iidaynaysaa amar hee macnawiya faa'iidaynaysaa bedel bedela baashan waay wuxuu yidhi sheikhu marka wahaadihi tanu al anwaacu ee anwaacda kulluhaa dhammaanteed tusamaa waxa lagu magacaabaa al idaafa lagu magacaabaa fiihaa waxaana ku jira idaafatun baa ku jira macnawiyatun macnawi loo tiiriyay meela socotaa suaal iswedi idaafa macnawi maxaa laga wadaa liannahaa maxaa yeelay tufiidu waxay faa'iidaynaysaa amran macnawiyan arin macnawiya wahuwa arrinka macnawi waxa weeye attacriifu qofkii in la aqoonsado dee in shaygii la tiiriya hee la aqoonsado goormaa la aqoonsanaya in kaana hadduu yahay almudaaf ilayhi macrifatan hadduu yahay dee kow naxwu naxwi qulaamu zayd qulaam ma la aqoonsada sidee loo aqoonsada mudaaf ilayh muxuu yahay waa kaa marka idaafadani ulaa marka hore nakru ahaa markii la tiriyey maxay soo sijaadisay macnay soo sijaadisay macnahay soo sijaadisay muxuu yahay in la aqoonsaday idaafa macni macna waa sidaas marka wa takhsiis inay keento macrifo iyo aqoonsi ma keenayso laakiinse soo koobid bay tilmaamaysaa waa goorma in kaana hadduu yahay almudaafu ilayhi nakiratan hadduu yahay weeye hadduu yahay hee nakira yahay ka qulaami imra'atin oo kale islaan addoonkeedii haddana qulaamka ma macrifu noqda laakiinse muxuu noqday maxaa laga soo arooriyey qul adoonka inuusanin lahayn inaysan islaamo badan lahayn rag badan inaysan lahayn ciyaar inaysan lahayn maxaa lagu soo arooriyey islaam baa lebaa layii islaan mhm. uma kadibna haadihi lidaafa idaafada haddaan soo sheegn macnawiyada la yidhaahdo limaada sumiya macnawiya liannahaa tufiidu macnan imaa an yakuuna almacnaw haa tacriifan aw takhsiisan mayla socotaa idaafadii marka sidaas ahayd saddex ba u qaybsantaa macnihiibaa saddex uqaybsamay an takuuna calaa macnaa fii macna fiiya inay wadato wadalika arinkaasna wuxuu ku imaanaya idaa kaana lmudaaf ilayhi darfan lilmudaaf ilay mudaaf ilaygu hadduu yahay mid ku dhex jira darfa ku dhex jira hee mudaafa ku dhex jira yacni kan dambe ayaa wuxuu ku dhex jiraa kan hore makrun makruleyli ay makrun fileyli dhagarta goormaa la samaynayaa habeenka dhexdiisa an takuuna inay tahay calaa macnaa min min macnaheedi min macnaheed muxuu noqonaya waa kan wadaalika min macnaheed waxa weeye idaa kaana mudaaf hadduu yahay ilayhi wax loo tiirinayo kullan mid shaamilaya oo yani koobaya lilmudaafi kan hore oo haddana wayasixu ee ansax tahay al bihi in khabar looga dhigi karo shardi cusub wey <laughs> wayasixu hee heede ee ansax tahay al bihi in khabar looga dhigi karo canhu xaggiisa waaya ka khaatami xadiidin oo kaleet khaatami xadiid xadiidku ma yahay wax weyn oo khaatamku soo hosgeli karo yaa ma yahay mise maa shardiga waa la buuxiyey shardiga labaad khaatamka haddaanu mubtada ka dhigno xadiid khabar mau noqon kartaa yaah khaatam algeli alkhaatamu xadiidun mau noqon khabar soo noqon waa buuxdaa marka laakiinse waa baabu saajina waa la mid albaab baxar saaf yani waa geed noociisgeedamiwabkhilaafi ah naxwi yadu zayd oo kale yadu zayd zayd gacantiisa sax zayd waa wax weyn gacantuna hee wuu shaamilayaa soo macan waa jusun min azayd laakiinse macnaa minkuma jidho meeshan maxaa diiday sababt maxay tahay fa innahu laa yasuxu ansax ma ahan an yukhbara can alyadi biannaha zayd lama dhihi karo alyadu zaydun miyaa la karaa taasaa diidaysa taasaa shardi cusub soomaa shardigaas taasaa hor istaagaysa waayahay yadu zaydin meel geeya waata meeshaana geen doonaa buu ku yidhi an yakuuna inuu yahay calaa macna laami laam macnaheedii hanasho inuu yahay wadaalika arrinkaasna fiimaa baqya wixii soo haro weeye labada markii wixii labada qaadan weydo ayaa xaanka kusoo guraysaa buu ku yidhi naxwi qulaamu zayd haya qulaamun yadu zayd yadun alqismu thaani waxaa weeye an yakuuna inuu yahay almudaafu sifatan wey walmudaafu ilayna macmuulan litilka sifa sifadaasaa ku shaqaynaysa walihaadaa aydan alaaa suwaran saddex nooc midkood waay idaafatun weeyaan idaafatu ismi lfaacili isim faacil in la tiiriyo ka qawlika haadaa kani daaribu zaydin sida caadiya daaribun zaydan wey soomaan mafcuul buu yahay soomaan mafcuulnimadii baa laga daaya maxaa la yidhi daaribu zaydin daarina soo sifa maahan zaydna soo mafcuulkeedii maahan waa laisku idaafay daaribu zaydin marka waa masuuf waa musifa iyo macmuulkeedi soomaa iyo idaafat ismi lmafcuul waa la mid haadaa kani macmuuru daari macmuuru daari daar la camiro weeye soo maahan alaana hadda aw qadan amase wa idaafatu sifati lmushabaha sifadii mushabahada ahayd bismi lfaacili la okeysiiyey ka haadaa rajulun weeye xasanulwejhi xasan facal wey xasanulwejhi wejigiisu uu qurux badan yahay asalku muxuu ahaa xasanun wajhuhu buu ahaa faacil buu ahaa su-aal baa laswedi marka idaafa maxaa loogu magacaaba kuwan wa idaafa lafdiya baa lagu magacaabaa idaafa lafdiya idaafa afka magacaas ku macnays idaafa afka yani aan hoos sii jirin baa laga wadaa aan hoos sii jirin seebes hausus jirin waa tan liannaha maxaa yeelay tufiidu waxay faa'idanaysaa amran shay lafdiyan dhawaaqa ah bay faa'idanaysaa keliya huwa takhfiif fududayn bay faa'ideynaysaa keliya ujeedkeedu maaha inay macno soo kordhido ujeedkeedu muxuu yahay keliya in lagu fudaydiyo tusaale alaa heedhe taraa miyaadan arkaynin anna qawlaka ah daaribu zaydin akhaf inuu ka fudud yahay min qawlika ahee hee daaribun zaydan <laughs> haadaa daaribu zaydin oo kama fududa haadaa daaribun zaydan yaa ujeedka marka idaafadani maahan in macno ay soo siyaadiso shay nakira inay macrifo ka dhigto ama shay takhsiisa ujeedku saas ma ujeedka muxuu yahay takhfiif iyo fududayn bay u joogtaa bis macno meeshan kuma jiro wey meeshan macna soo kordhaya hee ma jiraan tusaa wakadal baaqi walaa turiidu tacriifan walaa takhsiisan meelo socotaa macrifo iyo takhsiis doona hee midna midna ma faa'idan sababto arrinkaa inuu caddayn ku siiyo rabaa inaysan takhsiisna faa'iidaynayn tacriifna walihaada sidaa daraaddeed inaysan tacriifi taksiis faa'iidaynayn waxaa caddayn ku ah saxa waxaa saxiix noqday wasfu hadyan hadyan in tilmaan looga dhigay bibaaliqi in tilmaan looga dhigay maca idaafatihi idaafati baaliq ayadoo baaliq la idaafeeyey ilaalmacrifati loo idaafeeyey fii qowlihi tacaalaa hadyan hadyigaasoo baaliqalkacbati kacbada mid gaaraya ah horta baaliq mudaaf ma tahay alkacbatina baaliqa soo sifa ma aha ism faacila yaah haye alkacbatna waa mafcuul ay yabluqu lkacbata weeye ma fahamta horta ma fahamte haddana waa laisku idaafeeye baaliqa alkacba baaliqa alkacba macna tacriifa inaysan faa'iidaysanayn waxaan ku tusinaya buu ku yidhi hee hadyan oo nakiraaba maxay u tahay sifo haddii shay nakiraa sifa loo yahay shayga sifada noqonaya maxaa shardi u ahaa inuu asna yahay nakiro hadda baaliqa nakiraha haddii meesha macno soo faa'iidayn lahayd baaliqa maxay noqon lahayd horta baaliqa maxay noqon lahayd macrifo sababta macrifo noqon maxay tahay alkacba maxay tahay macrifa maa udiifa ilaa waaxidin bay soo hosgeli lahayd soomaan xagga marka maxaan ka fahamnay maadaama hadyan ay tilmaan u tahay baaliqan ay tilmaan u tahay hadyan ay tilmaan u tahay ayadoo alkacba oo macrifaa loo tiiriyey xaggaa waxaa ka fahamnay baaliqan inaysan wax faa'iidaa ka helin oo tiirintii wax faa'iidaay macnawiyadde wax faa'iidaa oo macnawiya inaysan ka helin tiirintii loo tiiriyey alkacba hadday ka heshay maxaa la dhihi lahaa suuragal ma aha inay sifo u noqoto hadyan maxaa yeelay hadyanna waa nakira ah. baaliqanna maxaa la dhihi lahaa macrifa liannahaa udiifa ila alkacba waalkacbatu macrifatun lianna fiiha al warkamakudhaca horta taa maxay daliil ku noqotay meeshan wax macnaa oo faa'iida oo soo koror taaba yaraatahee ma jira ee maxaa soo kordhay keliya waa la fudeediyey meesha la dhihilahaa haadiyan baaliqan alkacbata baa maxaa la yidhi haadiyan baaliqa alkacbati soo ma jeedid waay lakiin ma ciraabisid hadiyan alkacbati nudaaiy baaliqan mudaaf alkacb nudaaiy lasaga ciraabo maca idaafatii ilmacri fi qowlihi wasaxa tana kaaga sii daran waxaa saxiix noqday majiiu haanii haanii inay timaaday xaalan inay timaaday xaal inay timaaday haanii inay haani maxay timaaday xaal bay timi haanii hal mari suga marka fii qowlihi tacaalaa hee maca idaafatihi ila almacrifati fii qowlihi tacaalaa haaniya cidfiihi soo maahan waaya waaya waaya haaniya cidfihi wasaxa waxa ansax noqda majiiu thaaniya thaaniya inay ku timaada xaalan inay timi xaal gaalkii baa la tilmaamaya wa min annaasi waxaa ka mida ah man yujaadilu fi llaahi bigayri cilmin e walaa hudan walaa kitaabin mubiinin soo maahan walaa kitaabin muniirin thaaniya cifihi thaaniya ay laawiyan wey asagoo duwaya cidfihi dhinaciisa yacni ka jeensanaya diintii weeye haaniya cifihi asagoo hee duwaya cifihi ay jambihi duwaya weeyaan warkabaa ku dhacay soomaa marka haaniya xaal uu yahay mid leexinaya oo duwaya cifihi dhinaciisa xaal uu yahay haaniya yaa xaal u tahay gaalkiiba xaal u tahay soomaa xaalkan sida alxaalu laabudda an yakuuna nakira haye haaniya maxaa mudaaf haya cifihina haddii meeshan marka hay ka faa'iidayso macrifanimo xaal ma noqon lahayd maya ayadoo xaalaba haddana maxaa loo idaafeeye waxee macrifaa xagga waxaa ka fahamnay cidfii inaysan wax macnaa u tarin hee thaaniya xaggii macnaha tacriifna uma ziyaadin sababtu maxaa weeye thaaniyana waa xaal cidfiina waa ku idaafeynaynaa <laughs> miya isqaadanayaan hal mar bay isqaadanayaan oo inaan dhahno idaafadan waa idaafa lafdiya qurxin baa lagu talaga asalku wuxuu ahaa aaniyan cifahu buu ahaa oo mafcuul buu ahaa warkaama ku dhacay markaasaa la qurxiye aaniya cafi takfiif baa la sameeyey wakaadee maahiyat mhm. lidaafa idaafada asalnimadeeda ina asal tahay xaqiiqadeeda walaa tujaamicu lidaafatu tanwiinan walaa nuunan bidaaliyan licraabi mulaqan ilaa fii naxwi adaariba zaydin wadaaribu zaydin wadaaribu rajuli wadaaribu ra'si rajuli warajulu adaaribu ghulaami iclam waxaa ogaataa ana alidaafata idaafatu laa tajmacu inaysan la kulmin maca tanwiini inaysan sugu imaan hal meel walaa maca nuuni nuuntiina sugu imaan mayaan nuuntii ataaliyata dabagelaysay licraabi dabagelaysay walaa maca alalifi alifna la jirankeed imaan iyo walaami la jirankeed yacni haddii meesha idaafa timaado saddex waxyaabood meesha waa ka baxayaan tanwiintii nuuntii muhanaha iyo mudakarusaalimkii wixii la ahaa iyo cashii inta meesha ka baxayaan taquulu waxaa dhahaysaa ja'anii ghulaamun yaa haada fatunuwina markaasaa la tanwiininaya waidaa adafta qulta waxaa dhahaysaa ja'anii hulaamu baa dhahaysa ma jeedid yaa naa'imu waa hurdow warhagaa meesha fa tuxdahu waa la tuurayaa atanwiinu tanwiintii baa la tuuraya wadaalika arrinkaasina liannahu yadullu wuxuu tusinayaa calaa kamaali ismi sideeba tanwiintu waxay kutusisaa ismku inuu dhammaystiran yahay walidaafana tadullu waxay kutusinaysaa calaa nuqsaani inuu nuqsaan ku jira isimka walaa yakuunu shayu hal shayna noqon kari maya hal mar kaamilan naaqisan misugu imaan kadha maya laba shaytaquul waxaa dhahdaa jaaanii muslimaani wa muslimuuna fa adafta hadaad tiiriso qulta waxaa dhahdaa muslimaaka wa muslimuuka baadhahaysa fatuxdafu waa la tuuraya annuunu baa la tuuraya qaala allahu tacaala wuxuu almuqiimi salaata soo jeedid inakum idinku ladaa'iqu lcadaabi alaliim innaa mursiluun naaqati wاlcصl wuxuu ahaa almuqiimiina wاdaa'iquuna wmursiluuna wlcilatu fiirsa xagga wlcilatu hee fii xadfi nuuni nuunta loo tuuray nuunta muanaha nuuntooda waxaa loo tuuray hiya alcilatu waa ciladiibaa ku jidha weye ku jidhay fii xafi tanwiini tanwiinta loo tuurayey markaan cila maxaa dhahnaa muxamadani faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi hee alf niyaabatan can idamati liannahu muhanaa wanuunu ciwadun can tanwiini marka wuxuu ku leeyahay meel tanwiin laga tuuray tii beddelha ka ahaydna hee ha laga tuuro weeye warkaama ku dhacay marka cilada ku jidhaa tanwiintiibaa ku jidha tanna wey macnuhu cilada ku jidha tanwiinta ayaa tanna ku jidha waaya waaya likawnihaa qaa'imatan maqaama tanwiin soo ma jeedid qiidat waxaa loogu kooba annuuntu bikownaha inay tahay taaliyatan lilicraabi yaa magacaas taaliyatan licraab maxaa laga wadaa yacni qolaa waxay qabtaa muxamed markii waa la icraaba la yidhaahdo icraabtu saddex weji baa ku jira baa layidhi icraabtu kelmadda muxamed gadaasheeda inay timaaday soomaa madhab kale wuxuu leeyahay icraabtu muxamed bay la socotaa soomaan way la socotaa marka icraabtu muxamedmadhabki kale mxuu ahaa way ka horaysaa inuu yaha malaynaya marka meeshan saddex madhab oo jira ayaa mid ka mida ah waxaa weeye icraabtu bacda almucrab bee joogtaa markii maxamed la dhaho gadaasheedaa icraabta joogtaa qole maxay yidhahdeen maye maxamed iyo icraabtu maadaama la icraayo way isla socdaan marka madhabkan meesha yaal haddaan dhahno icraabtu magacii la ka dambaysa ayaa tan soo baxaysa tan baa soo baxaysa oo ah qiidad waxaa lagu xiray annuunu bikownihaa inay tahay taaliyatan lilicraab mid icraabtii daba socota muxamed muxamed marka la yidhi dun sama godnayn yah madhabka haddaan ku wadno icraabtu isimka ayay ka dambaysaa haddaan ku wadno muxamadaani markaan dhaho nuuntii ya kasii dambaynaysaa yaa icraabtii bay kasii dambaynaysaa miyaad socotaa haddaan ku wadna ah, xeerka ah icraabtu waxay ka dambaysaa shayga la icraabayay nuuntii muhanaha oo imaanaysay yaa kasii bay dhahayaan icraabtii kasii dambaynaysaa macnuhu wataa marka marka icraabtii bay daba socotaa ka dambaynaysaa maxaa weydee kan qofka kaa dambayso kuma daba socdo macnuhu wakaa wa inamaa qiilat waxaa lagu xiray annuunu bikownaha inay tahay taaliyatan licraab mid icraabta daba socota macnuhu maxaa weeye icraabti maxaa udhexaysaa kelimadda caadiga ahayd icraabtii baa ku xigta nuunta ku sheegta saa markii la yidhaahdo dee taaliyatan licraab soo maaha yaah saa markii la yidhaahdo maxaa saa u tiraahdeen ixtiraazan anagoo ka soo reebayna min nuunayilmufradi wa jamci tagsiir mufradka iyo jamcu tagsiirka labadiisa nuun baan ka soo reebnay sababtu maxay tahay iyo wakadaa nuunay ka nuunay xiina iyo shayaatiin sababtu maxaa weeye fa innahumaa labada nuun iyo jamcu tagsiirka nuunahoodu hee matluwaani ayaga matluwaani bilicraabi waa mid la daba socdo ciraabta ayada daba socoto yaa ii xagga ciraabta daba socto maxaa laga wadaa yaa ii sheegaya daba socto maxaa laga wadaa yacni waxaa laga wadaa nuunahani kelmadda ka mid yihiin ma fahamte nuunahani hee markaan dhao xiin marka xiinun haddaan dhaho xiintu nuuntu kelmadday ka mid tahay ama markaa muxamadan almuxamadaani markaa dho nuuntani marka hore kelmada ka mid ma ahayn saas oga fahamde marka icraabta markay timaado qoolkii markaan ku wadno ahaa icraabta waxay ka dib dhacdaa kelmadda soo maan daa warkaan ku wadno xiin markaan dhaho icraabta gorma imaanaysaa nuunka miyay ka horaysaa mise way ka dambaynaysaa anagoo ictibaarina nuuntu inay ka mid tahay kelmadda ka mid ahayd marka xagga maxaa soo baxaya nuuntu inay ka horeyso icraabta marka yaa la daba socdaa nuuntaa la daba socdaa yaa wax daba socda icraabta marka saasuu kaaga duway meeshan waa fahamtay soo maa waaya fiir marka wuxuu yidhi fa innahumaa iyagu matluwaani nuunahani nuunahani soma jeedid matluwaani waa kuwa la daba socdo bilicraabi icraabta lagu daba socdo icraabta lagu daba wadaa weeye <laughs> icraabti baa daba socota yacni waaya laa taaliyaani ayagu maaha kuwa daba socda oo ka dambeeya lahu lil icraabi ka dambeeya haddaan ku wadno madhabka ahdahee icraabtu waxay ka dambaysaa kelmadda la icraabaya warka mau dhaca horta waay taquulu waxaa dhahaysaa haada kani xiinun waa waqti yaa wiilow wahaa yaa fata fatajidu markaasa waxaa helaysaa icraabahumaa bidammatin in lagu hee fiirku leeyahay bidammatin in lagu godayo waaqacatin dhacaysa bacda nuuni nuunta gadaasheeda <laughs> yani muxuu ictibaariyey shayaatiin markii la yidhi labagodaalkani icraabtiisu icraabtu inay ka dambayso nuunta saasuu eh, niyada ku haystaa macnuu inaasa u fahamtaa fa idaa adafta marka haddaa tiiriso qulta waxaad dhahaysaa aatiika waan ku imaanayaa xiina tuluuci waxba jeri maysa buu kuleeya alfajri shamsi wahaaulaa'ina shayaaiinul insi baa dhahaysaa wax nuunoo la jaraya habayaatahee biihbaati nuuni fiihimaa waa la deenayaa li'annaha maxaa yeelay matluwatun waa mid la dabageliya bilicraabi icraabti baa daba socotee laa taaliyatan lahu mid ayadoo icraabtu ka horayso oo nuuntu daba socoto ma aha wa ama alalifiya walaamu fa innaka taquulu waxaa dhahaysaa jaaa waxaa yimi alghulaamu baa yimi fa idaa adafta haddaad tiidhiso qulta waxaa dhahaysaa jaaa ghulaamu zaydin ashi waa ka tuuraysaa wadaalika arrinkaasina wuxuu ku dhacay li'anna alalifa alifta iyo walaami laamtu litacriifi bay keenaan walidaafatuna litacriifi bay keentaan falow qulta hadaad tidhaahdo alghulaamu zaydin hadaad tidhaahdo jamacta waxaa isu keentay calal ismi ismka waxaa isugu keentay jamacat jamacta waxaa isugu keentay calal ism ismka waxaa isugu keentay tacriifayn laba tacriifa isugu keentay wadaalika arrinkaasina laa yajuusu laa yakuunu midin qoraya laa yajuusu ma bannaana wayustathnaa waxaa laga soo reebaa min mas'alati alif wallaami an yakuuna almudaafu inuu yahay sifatan yahay walmudaafu ilayhina macmuulan yahay litilka sifati ay leedahay wafi lmas'alatina mas'aladan haddaan kuu sheegayana waaxidun baa ku jira oo min khamsati umuurin ah oo dikar ula sheego faxiinaydin marka yajuusu waxaa bannaan an yajmaca in la jamciyo bayna alif iyo wallaami iyo walidaafati muxuu ka soo reebaa kelmad ayadoo cal wadata haddana la idaafeyn karo muxuu ka soo reebay sifadii hore maxaa usheegnay sheeg aslan dee idaafada sifadu ba hee shardigan muxuu ku cileeyey owlaha masida muxuu ku cileeyey meeshan idaafadu macrifaba hee macrifaba hee de mabay soo kordhinayso waa tan an yakuuna mudaafu muanan weeye naxw adaariba zaydin ashaas yaa ii sheegay waxay tahay mawsuul wey ay ladii wey macnuu an yakuuna mudaafu inuu yahay jamc mudakarin saalimin adaaribu zaydin an yakuuna inuu yaha almudaafu ilayhi bilalifi walaami adaaribu rajuli an yakuuna inuu yahay almudaafu ilayhi mudaafa inuu yahay mid loo tiiriyey ilaa maa mid loo tiiriyey fiihe ku jidho alif walaam naxw addaaribu ra'si rajuli isagu <laughs> midka mudaaf ilayhi waa almooto laakiin muxuusu tiirsan yahay alkhaamis waxa weye an yakuuna almudaaf ilayhi mudaafan weye ilaa damiirin loo tiiriyey damiirkaasoo caa'idan u laabanaya calaamaa ku laabanaya fiihe ku jidha alif walaam ku jidho tusaale marartu waxaan calaamaa mid u laabanaya fiihi ay ku jida alalialiflaam ay ku jidho weeyaan marartu waxaan soo maray birajul nin baa soo maray addaaribe ay iladii kaasoo daraba dilay ulaamahu wiilkiisa dilay weyma addaaribi dilay cuudka u shiday hee ulaamihi wiilkiisa cuudka u shiday marka hi idaa u laabanaysaa rajulka soo ururi marka meeshan addaarib maxaa isugu yimi idaafo lafdiyo ah iyo al ism mawsuula ah <laughs> sidaa ogol yahay waa la ogol yahay buu kuleeyahay sheikhu raximah allahu tacala hada bilahi towfiiq wsala allah wslem cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin